اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشيب عقب خلال الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حال إلى عمر أنتم نجح قاضوا uu damco inuu nabiga toosiyo oo calaamad u siiyo ishaaro nabigu ma soo bixin limaada wuxuu yidhi haddaan soo bixi lahaa oon caawa idin tukin lahaa salaata la yidhaha salaatu taraawiixda iyo salaatu leylka ummadayda waajib bay ku noqon lahay yani allah subxaanahu wa tacaala he mentioned certain rights for women in the Quran and the Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa certain rights for guys. Now, because the couple are ignorant about, ignorant about these things, they respond negatively and they bounce back from the marriage immediately. First of the thing that they ignorant is the rights of the wives. A verse majority of the time they are neglected. And consequently, women, they also neglect the rights of the husband. Waa ka dhahaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa gadaashay ragga ugama aanan tegin fitno uga daran haweenka samaydan arag inta dhexdiina la dhigay daa'iman waa saas <laughs> walba ikhtilaadka waa maxaa wacay ninkii odaga ahaa baa jooga ibliis oo dhaar ku maray ya labadan jinsi inuu isku fasahaadinayo we need to be united in our masajid and then when the masjid becomes united what's gonna happen the community The community can become united. The people will come and gather together in the masjid. And when everyone comes to the masjid, what's going to happen is that people will get better and they will get Iman. This Iman is going to get stronger. The Prophet, ﷺ, why do you think he has built the masjid as soon as he got to Medina? Because he knew how important the masjid was. My brothers and sisters, please make sure that you take care of the masjid. You respect the masjid. If you only come to the masjid to pray salah and nothing else, that is a problem. You need to come to the masjid and stay in the masjid, study in the masjid, work in the masjid, help the brothers in the masjid, raise money for the masjid, live in the masjid, sleep in the masjid. What's going to happen is the masjid is going to get stronger. It's very important that we respect our masjid. si fudud buu ku dhacay dagaalkii uxud markii laysu yimid ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam liwa iyo calankii wuxuu u dhiibay muscab ibni cumayr muscab ibni cumayr haddii calankii loo dhiibay muscab ibni cumayr laa yakhaafu fi llahi lowmata laa'im dagaalkii buu galay radi allahu tacaala canhu wa ardaah lagu dilay radi allahu tacaala canhu ardaa uu salaad cusub baan inaan keeno xadro cusub inaan keeno dikri cusub inaan keeno wardi cusub inaan keeno shaqo aan la ii dirsan baan rabaa maantana inaan kusoo kordhiyo islaamka adduunyadiina waxaan u daaya dad kale waxaan leenahay adduunyada gaalada lagu talagalay innagan aakharaan leenahay war salaada duur siday afar u tahay oo casir afar uu yahay oo maqrib ay saddex u tahay fajr uu laba u yahay suurtagalna aanay ahayn inaad ragcad wala wardi aad ku soo kordhayso baa wax lagu kordhin karin marka koowaad ilaahay subxaanahu casa wajal bani aadamkan kama doonin ilaa waxay awoodi karaan mooye wax alliyaalayo waxaa diinta ku yaalla ee amar iyo nahyi iyo wax laysu diiday iyo wax layska rabo intaba leh qodobka koowaad ee furaha u ihi waxa weeye inaad awoodi karto haddaad bani aadamti يلوم لكسير غيرت حاله سبور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal masjidka iqra ee magaalada odense waxaa idinku soo dhoweynayaa mu'tamarkii afraad ee aan u dhigi jirnay dhallinyarada reer denmark <clears throat> mu'tamarka waxaan ku jirnaa insha allahu tacaala mu'tamarka magaciisu waxa aanu ka dhignay sanadkan maxaasinlislaam wanaagga islaamka mu'tamarka waxaan ku jirnaa maalintiisii saddexaad iyo muxaadaradiisii labaad muxaadarada magaceedu waxa uu yahay waxa uu ku saabsan yahay guurka insha allahu tacaala waxaa inoo qaada dhigi doonaa sheekh eh, maxamed ibraahim sheekh cali aynu u naqaano sheekh kinyawi waxa uu ka hadli doonaa guurka falyatafadal shaykhuna alfaadil mashkuuran majuuran insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين آمين أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك ولا ليال مرسد أحد iga guddooma salaan diiran salaan kal ilaab ah salaan ka timid qalbi walaalkiin qalbi wiilkiin qalbi wiil soomaaliyeed oo idin jecel idinla jecel khayr adduunyo iyo mid aakhiro walaalayaal <clears throat> mawduuca aan doonayo maanta oo ah maalinkii inoogu dambeeyey shirkan dhallinyarada <clears throat> denmark labada kun saddex iyo tobanka ilaahay kama dhigin sanadii ugu dambaysay sanado badan oo khayr badan ayaa soo socda runtii ifaalaha aan arko ka fiican sanadihii hore mowduuca aan doonayo inaydan kala qayb qaato waxa weeyaan wejiyadiinaan ka garanayaa mawduuca anigoonan aqoonin wejiyadiina ii sheegaay mawduucan waa mawduuc runtii xasaasi ah waa mawduuc maanta aynu u baahan nahay mawduuc aad iyo aad u culus waxaad ka garan doontaan inta aynu ku dhex jirno walaalayaal waxaan arkaa oo hortayda aan ka arkaa teenage dhalinyaro qulqulaysa rag iyo dumar rag iyo dumar socda xaggay u socdaan talow waxay u socdaan guriga qiimiga badan guriga qaaliga ah guriga daafi ah ee kulul guriga udgoon guriga carfaaya guriga barakaysan guriga wanaaggiisa aan la soo koobi karin ayay u qulqulayaan raggan iyo dumarkan guriga waa guri ay galeen waa guriga ay dhalintu doonayso imika inay galaane waxaa hore u soo galay ambiyadii alla barako badanaa waxaa hore u soo galay rusushii waxaa hore u soo galay saalixiintii waa guri waa guri aan loo diidaynin dadka masaakiinta ah waa guri ururinaya muluugtii iyo masaakiintii madaxdii iyo shacabkii waa guri aada iyo aad u barakaysan waa guri runtii qiimigiisa iska leh gurigan tolowaa waa waa gurigii waa gurigii guurka alla barakaysnaa waxaan la yaabay markii la ii dooray mawduucan oo la yidhi ka hadal ayaan waxaan galay meediyaha internetka ayaan galay mise waxaan arkay culimada iminka ila fadhida ee aada casuumteen idaylkeed ayaa ka wada hadashay sheekh ma jiro ilaa wuu ka hadlay mawduuca waxaan irtalo maxaa lagugu dooray mawduuca maxaa sidaa loogu jecel yahay markaan weydiiyey war maxaad iigu doorteen ayaa waxaa la yidhi dhallintaa jecel dumarkaa jecel raggaa jecel ma waxaan la jeclaanin jeclaaninba markaasaan waxaan sii ogaaday anigoo ogsoonaa inuu qiimi badan yahay markii la yidhi dhallintaad dooratay sanad walbana doorata ayaa wallaahi aan sii jeclaaday anigii ma waxaan la jeclaanin baa guriga aan ka hadli doono caawa waa guriga guurka weeyaan walaalayaal guriga waa guri uusan nasiib u lahayn wixii under age ah shan iyo toban wixii ka yar ilaahay ha soo gaarsiiyo gurigan waxaa nasiib u leh wixii qaangaar ah ee shan iyo tobanka ka weyn gurigan waa guri intu ku dhalataa ay ka ayaan badan tahay wax walba maxaa wacay gurigan ayaa ayaan leh waa guri la ilaaliyey xuquuqdiisa inta ku dhalataa waxaa loo qorayaa maalinka ay dhashaan caydhiiba u bilaabanaysa soo ma jeclidin caydh inaad qaadataan cayd khasab ah ayuu kii ku dhashaa uu yeelanayaa allah u yeelay wuxuu helayaa xudna ama wuxuu helayaa laab diirisa wuxuu helayaa hooyo tababartoo u taagan tarbiyadiisii iyo dhaqaalayntiisii iyo ayuu helayaa wuxuu helayaa waalid caaqil ah oo u shaqeeya oo isaga uun u adeega ayuu helayaa wuxuu helayaa sharci iyo maamul wuxuu helayaa ku khasbaya waalidiinta in ay sidaa ku dhaqaaleeyaan in ay koolkooliyaan in ay madaxa saaraan in ay hadhicin oo hadheeliyin in ay dhahaan inta ku dhalata guriga in guriga ay siday doonaan ugu tamashleeyaan ay cadaalad helaan oo ay siday wax allaali waxay doonaan ay ka helaan la ilaaliyo la xifdiyo ilaahay baa u khasbaya oo sharci dul dejiyey waalidkii guriga aasaasay ilaahay wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya dadka gurigaa ku dhasha dadka dhalay u ahaa sababka isagoo ilaahay uu la hadlayo waalidiintii ayaa waxa uu leeyahay maya xabiibku waxa uu leeyahay kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatihi mas-uuliyiin baa tihiin idaylkiin qof walbana wuxuu mas-uul ka yahay wixii la raaciyey <clears throat> guriga hooyo iyo aabbe labadii aasaastay ayaa mas-uul ka ah waxayna mas-uul ka yihiin dadkaa lagu aasaasay guriga iyo inta ku dhalatay ayay mas-uul ka yihiin waa ka uu dhahayo xabiibka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waarajulu raacin fii bayti ahlihi wa mas uulun can raciyatihi aabbaha guriguu mas-uul ka yahay waa la weydiinayaa maalinka qiyaame haddii ilmaha ama dhalinta gurigaa barakaysan ku dhex dhashaa hadday gaajoodaan isagoo wahaya hadday meel ka dhacaan hadday ooyaan hadday murugays hadday murugoodaan hadday dhaxan qabato hadduu oon qabto haddii ay cadaalad waayaan hadday waxbarasho waayaan hadday xanaano waayaan waa guri waxaas oo dhan laga helayo weyaan gurigan ma waxaan la jeclaanin jeclaaninba aawey hooyadii iyana waa waalmar'atu raaciyatun fii bayti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatihaa hooyaduna waxay mas-uul ka tahay guriga ninkeeda isagaa dhisay guriga ninkeeda ayaa la yidhi gurigeeda lama dhihin guriga ninkeeda maxaa loo yidhi dhibka guriga oo dhan ninkaa dusha loo saaray inuu guriga keeno ma aha gabdhahan maanta guryaha la ordaaya ma aha gabdhahan maanta iyagii wax guursanaya gabdhaha daa'iman waxay u baahan yihiin xanaanay u baahan yihiin jacayl bay u baahan yihiin mawadday u baahan yihiin daryeel bay u baahan yihiin hogaamin bay u baahan yihiin ma aha gabdhaha aan ka sheekaynayo aayaddu ka sheekaynayso gabdho hormuuda ma aha gabdho hor cararaya hor digdiglaynaya ragga ma aha waa gabdho quraarad ah jawhar ah luul ah dheeman ah in la huwiyo u baahan in la ilaaliyo u baahan in la xanaanayo u baahan in la dhoobdhoobo u baahan maxaa wacay waa qoftii ku hayn lahayd ubadka generationkaa soo koraya ilmaha lagu dhalay gurigaa barakaysan maxaa wacay gurigan barakaysan waxaa laga doonayaa hooyadu in ay ka soo saarto jiilkii beri hogaamin lahaa caalamka walaalayaal guriga waa guriga ay ku dhalanayaan ilmaha yaryar ee qurato caynka ah ee uu ina leeyahay xabiibkeenna ku salliya ha ilaawina sala allahu calayhi wasalam man ibtuliya min haadihi albanaati bishayin faaxsana ilayhina kuna lahu sitran min annaar ya xaggee kale laga hela aan gurigan ahayn qofku ilaahay ku ibtileeyo oo uu ku imtixaamo oo uu siiyo uu ku irsaaqo laba dumar ah oo uu gurigan barakaysan ka siiyo oo u ixsaan fala sida loogu dhiirinayo fiiri cashaan guriga qiimi badan wax walboo ku dhex dhashaana qiimigaasu yeelanayaa oo quudiya u ixsaanfala waxbara huwiya dherjiya xanaaneeya ilaa ay ka qaangaaraan u guuriya kunna lahu sitran min annaar waxay waalidkaa u noqonayaan cadaabkii gaashaan uga noqonayaan dadka ku dhasha gurigaa waalidkood ayay cadaabka ka celinayaan guri ka qiimi badan miyaad aragteen waa guryaha aynu dayacnay waa guryaha aynu baabi'inay waa guryaha aynu albaabka u xidhnay nalkiisii aanu deminay waa guryo lagu canaananayo waalidkii mas-uulka ka ahaa gurigan aasaaskiisa oo la leeyahay haddaad ka soo bixi weydaan inta gurigan ku dhex jirtaa waxay leedahay miise gooni ah ayay leedahay daryeel gooni ah iyo xanaano gooni ah haddii loo dhammaystiri waayo oo caydhii iyo xanaanadii loo qoray iyo gunnadii loo qoray ay heli waayaan farxaddii loogu talagalay ay heli waayaan waalidka waa la ciqaabayaa waxaa laga xarimayaa jannadii maxaa wacay gurigaa waa guri qiimi badan gurigaa lama rabo in isha ay saxar uga dhacdo waa ka la leeyahay maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wa huwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna ma jira addoon la raaciyo raciyad xaas ciyaal labo saddex afar halbaa ugu yar nafsadaa ugu yar oo dhimanaya ma jiro nin la raaciyo raaciyad mas-uul laga dhigay xadiisku waa caam laakiin kanaa khaas uga dhigayaa ma jiro nin raaciyad la raaciyey oo dhimanaya maalinku dhimanayo isagoo qhishay oo khiyaanay raaciyadiisii ma jiro ilaa sidaa hadduu ku dhinto xarama allahu calayhi aljanna alle wuxuu ka xarimayaa jannadii buu ka xarimayaa walaalayaal gurigan aad arkaysaan dhankaa marka aynu ka eegnay waa lagu sii qulqulayaa dhalinyaradii raggii iyo dumarkiiba ku sii qulqulayaan waa gelayaan ma guri aan la gelinba waa guri looga horeeyey dadkii wanaagsana ay uga horeeyeen laakiin bal dhinacan kale aynu ka fiirino ilinkalu halkaa ku leeyahay ilinkii kale wax ka baxayaa male ilaa la-iim ayaa ka baxaya doqon ayaa ka sii baxaya gurigan guri laga baxa ma aha waxa ka sii baxaya ee aan arko ee gurigan ka tegaya waa maangaab caqli gaab wax walba gaab weyaan laakiin haddana kama samro waa guri aan laga samri karin kii shalay ka baxay waxaad arkaysaa isagoo haddana gadaal usoo jaleecaya oo doonaya inuu soo galo waa guri aan laga samrin wuuna ku soo laabanayaa xaqiiqadii waxa aan rabo maanta marka inaan ka hadlo waxa weeyaan guriga qiimiga badan sidii loogu waari lahaa sidiinu ugu wada jiri lahayn sidii aynaan uga baxeen taa ayaan doonayaa inaan nafsadayda iyo nafsadiinuba aan ku waariyo walaalayaal marka hore waxaan leeyahay guriga waxa wada degan waa laba cunsur weeyaan waa nin iyo naag ama waa rag iyo dumar waa wiil iyo gabar waa hooyo iyo aabbo gurigaa dadka degan waa marka hore dadka doonaya gurigaa inay galaan waxaan kula dardaarmayaa duco waa shayga ugu horeeya inay ilaahay baryaan gurigan guri barakaysan weeyaan in waddada guriga loo marayo ilaahay in uu ku aadiyo in ay baryaan ilaahay weliba goordhow inuu ilaahay ku aadiyo waddadii runta ahayd saxa ahayd ee guriga ku geyn lahayd mar allaaliya marka ilaahay kugu rido waxaa galayaa guriga waa rag iyo dumar ragga haddaan horta la helo ragga haddaan la hadlo ragga waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo guriga waa guri barakaysan guriga guri lagu ciyaaro guri lagu nasiibsado ma aha guri lagu la taabsado ma aha guriga waa guri islaami ah weeyaan waxa lagu aasaasayaana waa shariikatu alxayaa guri muslimah ayaad aasaasaysaa ilaahay uga baq gurigaa gurigaa ha geynin gurigaa ha geynin aad u dhegayso rag yahow gurigaa ha gelinin hana geynin hana u dhowaynin gabar aad ka soo qabatay shaarica ha geynin gabar aad meelahaa ka soo jiiday shaarica aad ka soo jiiday aan la garanaynin huwiyadeeda halkay u nasab sheegato gabadhaa ha geynin gurigaa ha gelinina ha fasahaadinina gurigaa ma qaadi karaayo ma xamili karaayo haweenkana waxaan leeyahay ilaaliya xuquuqda waalidkiin guriga qiimi badan baad ka soo baxdeen aabbi iyo hooyo xaqoodii ha luminina ha noqonina gabdho shaarica laga kaxaysta ha noqonina shaarica idinma dhalin luuq luuqyada idinma dhalin bannaanka cidlada ah kama aydan soo bixin dhul kama aydan soo bixin geeda maahidiin waalid baa idin dhale hooye aabbo hooya idinku soo tacbaantay sagaal bilood idinku siday fooshii dhalitaankii dhiman gaartay ilaahay baa badbaadiyo idinka soo saaray laba sane haddana dhabtaa aad uga xaarayseen uga kaadinayseen idin daryeelaysay hurdadeedii oo dhan bay idin diiday xaqeedii aawe ilaaliya xaqeedii idin soo korisay ilaa aad kala ekaataan ubaxan aad ka noqotaan quruxda badan wax idin soo bartay markaad qaangaarteen oo aada bislaateen oo ay mirihii ay dhadhamin lahayd hooyada miskiinta ah ee timaheedu ciraysteen indhaheedu gaabteen oo dhegihii yaraadeen oo lafdhabarkii soo gotay markay idin dhadhamin lahayd markay idin macaansan lahayd markay ma aragtaa indhaheedu idinku qabowsan lahaayeen haddii nin dhurwaa ah uu waddadaa idinka kaxaysta ka warama su ayaan darra ma aha wa bilwaalidayni ixsaanan xaggay martay ilaahay islaamku si ay u ilaaliyaan xuquuqda waalidka waxaa loo yeelay waalid waxaa loo yeelay weli baa la yeelay aab baa la yeelay awow baa la yeelay adeer baa la yeelay walaal baa la yeelay adeeraa la yeelay waa gabadha ehelkii ay ka soo jeeday maxaa wacay gabdhuhu waxay u baahan yihiin ilaalay u baahan yihiin waa dad daciifa haddii dhulwaaq mid ciyaal suuqa mujrim oo weynaaday faajir ah uu meelaha ku hadleeyo maxaa la rabaa oo ibliiska sibqiyo halkay soo noqon lahayd gabadha cerdigeeda iyo sharafkeedii in la ilaaliyo gabadhu waa bulsho gabadhu gabdhuhu waa umma jiil dhan bay barbaarinayaan waa misbaaxu lbuyuut waa miftaaxu lbuyuut gabdhuhu ehel baa loo baahan yahay rag ilaaliyaa loo baahan yahay ha ka qaadin ha ka qaadin xishmadii ay kugu lahaayeen waad dhimanaysaa addoontii allahi waad dhimanaysaa barakaad doonaysaa guriga aad u socotid ee aad dhurwaaga shaarica ka raacday ee uu halkaa ku geeyey ma waarayo wallaahi ma waarayo guriga ducu u baahan yahay waa guri barakaysan in lagu gelbiyo adigoo sharaf leh qiimi leh ehelkaagii faraxsan yahay lagu alalaasayo oo maaragtaayay aad dadku u farxad badan yihiin wejiye ifaya gurigaa in lagugu geliyo ayaa la doonayaa caalamkao dhan u ogaado heblaayo in hebel u aroosay halkaa la geeyey taasaa la doonayaa malaa'igtiina waa farxaysa alle wuu kugu farxayaa ubadka hooyada gabadh iyo wiilka sidaa lagu gelbiya maxaa ka dhalanaya kula tahay waxaa ka dhalanaya ubad saalix ah waa ubadka aan u baahannahay ma rabno ubad shayaaiin ah aasaaska marka maanta la joogaa waa kuwa dhallinyaradii rag iyo dumarba guryihii gurigaa barakaysan ay kusii socdaane faajmilu alab doonista waa inaad wanaajisaan waxaan rabaa marka inaan kaga sheekeeyo laba guri oo keliya ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo laba hooyo un baan rabaa maanta inaadan kaga sheekayo aan dhegihiina maqlishiiyo si gurigan loogu waaro idaylkeen waa maxay tan koowaad waxaa la yidhaahdaa umaamata bintbintu alxaaris umaama bint alxaaris waa hooyo ayaan badan waa hooyo caaqilad ah waa hooyo gabadheeda jecel waa hooyo misaalkeed iyadoo kale aan la arkin guur walba marka laga sheekaynayo waa hooyada tusaalaha loo soo qaato waana waagii jaahiliyada weeyaan islaamkeena hortii iyo hooyada kale ee cagsigeeda ah umaamat alcasriya hooyooyinka casriga ah waa hooyo taa kale gabadheeday guurinaysaa gurigaa barakaysan bay u wadaa ducay u wadaa gabadha guriga inay ku waarto way la sii dardaarmaysaa tanna iyana way la dardaarmaysaa umaama casriya laakiin maxay kula dardaarmaysaa guriga in ay tagto oo ay gubto teen hormariya ma hooyadaa wanaagsan mise hooyadaa khariban waxay ila tahay inaan tan khariban hormariyo maxaa wacay waxaan rabaa barnaamijkeennu inuu ku dhammaado khitaamuhu miskun وفي ذلك falyatanaafas lmutanaafisuun sidaa inaynu ku kala tagnaa rabaa markaa dhammaadkeenu inuu noqdo miskii wax walboo carfoon ugu carafta badnaa wax walboo macaan ugu macaanaa inagoo wada macaan akhiiran laba laba culimadii waa joogtaaye <laughs> sheekh maxamed cali waa joogaaye abu talxa culimadii waa joogtaaye sheekh bashiir shiile yah maanta inaan loo kala tegin labalaba halkan waalidiintina la hore noo soo raaceen maanta halkan in ay ka dhacdo ya sacaado inay ka dhacdo waxaan hore loo maqal lagana sheekeeyo walaalayaal u kaalay hooyadaa khariban umaamata alcasriya gabadheedii ayay habeenkii intay xaradhay dhoobo marisay cusbur marisay dhistay rijiyaysay ayay la dardaarmaysaa dardaarinkii ugu dambeeyey waxay leedahay ragga waad ogsoon tihiinee carbeed ama muslimiintii hore saddex shay bay ku faani jireen seefta ay ku dagaalamaan gaashaanka ay isaga difaacaan wixii khataree ku soo socda iyo waranka ay ku weerar tagaan saddexdaa shay lagama taaban jirin ninka haddaad waranka iyo seefta iyo gaashaanka ka taabatid yaa xininyahaad siibtay waa saddexda ay ku dhaartaan saddexdii bay kala hadlaysaa waxay leedahay hooyo ma rabtaa ninka aad caawo aad u tegay sidai aan kuu dhiseenna ma rabtaa hooyo in aad gacanta ku dhigtid ma rabtaa haabay tiri hooyo oo dhaqankiisa aad baratid oo aad ah, isagoo dhanba aad faraanti ka dhigatid hooyo ma rabtaa haa hooyo waa ku dardaarmaya dardaarankayga qaada waayahay tiri hooyo waxay tidhi marka hore ibda'ii bikhalci ziji rumxihi fain sakat fakhlacii sinaana rumxihi fain sakat faqtaci laxma bisayfihi wajcalii min tursihi wadama fain sakat fadaci ligsaafa calaa dahrihi farkabiihi fahuwa ximaar waxay tidhi eh, waa marka hore waxaad ka bilowdaa hohoyo eh, waranka gadaal wuxuu ku leeyahay bir yar ayuu ku leeyahay horna wuxuu ku leeyahay bahashii dee falaarta aheed ee waxgelaysay tan dambe waxa weeyaan marka la tuuro miisaanka inaanu leexleexanin oo uu cusleeyo bahalka waxay tiri hooyo marka ugu horaysa waxaad samaysaa caawa guriga markaad tagtid warankiisa intaad soo qaadid birta dambe ee miisaankaa ka bixi hooyo fiiri marka wejigiisa hadduu aamuso hooyo raalli buu ka yahay maalinka xiga waxaad ka bixisaa afka hore ee waranka ka siib ja warankii waa laga takhallusay waa ul caadi ah waa layska tuurayaa hal xininyay waxay tiri hooyo aamuso seefta soo qaad bay tiri hilibka lagu soo gado ku jarjaro mindi ka dhiga seeftiisii <laughs> seefta dhameede ninka de xiniya u ahayd waxay tiri hooyo mindida ku jarjaro mindi ka dhigo laakiin lafta uga taabanin mindida gaashaankiisana soo qaado hilibka hoos dhigo alwaaxa hilibka lagu jarjaro gaashaanka ka dhig seeftana mindi uu isticmaalo hadduu hooyo aamuso seeftii waxaad ka dhigataa baangadoo lafaha uga jijibi bay tiri lafaha qaac qaac afka dhan habeele khalaas seeftii warankii gaashaankii hadduu hooya aamuso hooya heeryada soo qaado dhabarka ka saar fuul bay tiri waa dameere kaas waa dardaaran fiican soo bimacnaa wax walba hooya waa marsiin kartaa weeyaan waa hooyo caaqilad ah caqliga sanadkan saasay gabadheeda kula dardaarantay u kaale hooyadan kale labadaana isku in raacinaya hooyadan kale iyana sheekada waa kharaja walam yacud <laughs> wuu baxay dib uma soo laabanin waxay tidhi waa laba gabdhoodaa sheekaysanaya hadal muhiim ah weeyaan waa isu sheekaysaan idaylkiin guryihiinina waad ka sheekaysaan inta guryaha leh wuxuy tiri waa fakriya iyo ictidaal fakriya iyo ictidaal labada gabdhooda sheekaysanaya ictidaal baa sheekaynaysa markaa labaduna way guursadeen ictidaal waxay leedahay nin bay leedahay mascuud la yiraahda markaasaa fakriya maalintii dambe waxay u timid ictidaal gurigii markaasaa fakriya waa un indho way yaaban tahay ictidaaloo ninkeedii amraysa kaalay mascuudow orod mascuudow fariise mascuudow jikada gal mascuudow dharkii ma dhaqday wax walba xaadir uu le xaadir xaadir xaadir suuqii ma aaday haa ma keentay hilibkii haa ma karisay qadadii haa ma dhaqday alaabtii haa haa fakriya afkun bay qabsatay nin sidaasoo kale dee ma haysata iyada ninkii markuu baxay waxay tiri naa ictidaal inkaar qabto naa waa maxay ninkan kan ninba maahee maxaa dhacay tiri warkan oo kale ilaahay unbaa laga helaa waxay tiri e, e, sidee ninka aad sidaa uga yani sidee u tarbiyaysay seed ku yeeshay sidaan <laughs> maxay tiri <laughs> way faanaysaa moogta indhaha intay kala gedisay tiri <laughs> waxay tiri albarakatu fii wasiyati ummiya fakhraya barakada waxay ka timid dardaarankii hooyaday adi hooyada kulama soo dardaarmin yani hooyada ila soo dardaarantay barakadan xagga waayo oo maxay ku tiri hooyadaa way u sheegaysaa marka sirtu waa isu gudbisaan soo <laughs> waxay tidhi hooyaday maalintan soo baxayaa waxay ugula dardaarantay waxay tidhi gabadhaydiyay is'alinii ana can irajul aniga iweydii ragga hooyo anaa hooyadaa eh anaa in badan rag soo arkay hooyo ragga aniga iweydiiye haye alrajulu laysa lahu ammaan ragga ammaan ma leh <laughs> iska ilaali hooyo rag lama aaminay tiri o alrajulu yaakudu lmar'ata laxman wayarmiiha cadmaa hooyo iyadoo hilib ah ayuu raggu dumarku qaataa iyadoo hilib ah oo dhaylo ah ubax ah udgoona carfoon ayuu qaadanayaa wuxuu soo tuurayaa dabada ka soo harantinaya iyadoo lafe eh hilbahu intuu soo dhamaystu soo tuurayaa hooyo anaa ragga ka aqaanay leedahay alrajulu yuxibu lmar'ata alatii tucaaniduhu walaa tutiicuh hooyo ragga waxay jecel yihiin naagaha ad adag ee dhiba ee canaada oo aan atiicin ee iska ilaali hooyo lidaalika ismacii nasiixatii jayidan hooyo dardaarankayga aad dhegaysay tiri maanta waxaan ku siinayaa tii aad ku aflixi lahayd ku guulaysan lahayd aad adduunya aakhir ku liibaani lahayd waa maxay waxay tiri hooyo marka ugu horeyso guriga aad tagtid ninka waxay tiri maalinba maalinta ka dambaysa baalkii usoo baxaba ka rif bay tiri hooyo baalasha dhan siin bay tiri horta ninka marka hore kadibna waxaad ka dhigataa hooyo faraanti gacanta kugu jira oo sidaa doontid ugu laafiyootid oo aad isaga socotid oo ku raaca oo aanan dhib kuga haynin oo aad ku xaragootidba ka dhiga golonka gashay tiri ninka kadibna hooyo noloshiisa ku adkay bay tiri ninka furaha u qabo hadduu ku amro diid waa marka hore hadduu ku guulguulo caay kir <laughs> haddii uu ku dharbaaxo alaabtaba soo qaado hooyo ka kasoo tagqiil baad haysataaye guriga aabbahaa hooyo waa kuu furan yahay any waa guriga aad ku soo kortay waad imaan karaysaa hooyo waa lagugu soo dhaweynaa mar kale daa'iman waa kuu furan yahay walaalaha maxay samaynayaan iyagaa edab baraaya ninkaa isaga ah ka soo tag adiga guriga aabbahaa imow iyagaa edab baraaya ilaa uu ka garto inaadan ahayn binti shaaric gabar wadada laga soo guursaday hooyo tii waa yaabantaa fakriye ahaydoo afkii iyo gacantiiba isku dhegay markaasay leedahay naa ictidaal dardaarankaa ma ku dhaqantay bixadaafiirihaa halkii ugu dambaysay weliba ilaa uu ninkii sidan aad arkaysid uu ka noqdo farta aan ugu fiiqo hadalku waa hadalkayga ra'yiguna waa ra'yigayga yasalaam dardaarka a markii siisay doqontii kale fakriye ahayd ha baxdo ha tijaabisa bal iyadana tii kale laba bilood kadib ayaa laisku soo laabtay <laughs> laba bilood kadib aa lasu yimid naa ictidaal io waran ma fiican tahay waa ladnahay ka waran reerkii ka waran mascuud yah waa mascuudkee maxay tahay mascuud ka waran waa mascuudkee dee ninkaagii waa ninkee oo ma nin kalaad lahayd soo mascuud maahay ninkaagii ma ogid ninkii waa kala tagnay tir laba bilood ka hor <laughs> maxaa tiri waa kala tagnay inkaar ee adiga ka waran ninkaagii inkaar qabto inkaar qabto dardaarankii hooyadaa gurigaygiina wuu burburiyey intaan arinkii dardaaranka hooyada ana intaan qaatay ninkaygii laba bil ka hor siduu u baxay ilaa hadda iguma soo laabanin labadii reer waxaa burburiyey dardaarankii ictidaal hooyadeed in badan oo waxaan aqaanaa idinkuna aad taqaanaan hooyooyin ah oo gabdhahooda runtii ula dardaarma ma taqaanaan seefta iyo waranka iyo gaashaankii waagii hore raggu xoog u ahaan jiray maanta waa shaqadiisa waa sharafkiisa waa gurigiisa waa hantidiisa waa waxaa lagala dagaalamayaa ragga inuu dhaqaale helo kunigii isna wuxuu rabaa de inuu lacaga ururiyo inuu isu geeyo inuu hanti yeesho yuu hantida u samaynayaa gabdhayahow idinku idin samaynayaa raggiina idinku idin samaynayaan laakiin waxaa laga yaabaa qaar hooyooyinoo gabadhii casriyadda ahayd warqadaa ha ii keenin sheekh oo kale ah ayaa waxaa laga yaabaa inay ula dardaarmaan hooyooyinkood baa laga yaabaa oo ay dhahaan naayaa ninkaaga ka ilaali khasnad inay wax u gasho ka ilaali waa seeftii uga cayaar seeftiisii hilib ku jarjaran weeyaan ka ilaali habeenkii inuu meelahaa tago waa xuriyadiisii ogow waa inaad waktiga ku kontarooshaa jeebkiisi waa inaad ku kontarooshaa waa inaanu kaa agtegin way tijaabinaysaa markay gabadhii khayr khayrqabto ah waxay leedahay oo niyahow maanta shaqada ha aadina ila joog waa yaro caajisanahay ama meelaha aadna shaqadii rabtaa inay ka joojiso akhiiran ninka dee shaqadiisiina waa laga cayirinaya kaagadaranta shaqooyinkiinan maaha kuwa africa oo kale oo bil laga maqnaan karo lagooyin karo tan waxaa waaye waa jidadkaad waxaa ku wada cuntaan quraacdii fadhi xataa waa kari la-diin soo maha waad ilaashataan shaqadiina marka haddii dee laba beri saddex beri hadalkii gabadh aa raacdin bimacnaa waa maxay waa la is hor fadhinayaa hadhowna waxay ku leedahay ornacashii oo ragga waa shaqaystaa guriga keladiisii markay beelash iskasoo daba dhacaan akhiiran guriga waa burburayaa hooyada waad maqasheen soo maaha okay miskaygii u kaali marka walaalayaal umaama bint alxaris waxay ahayd hooyo runtii aan hooyo ahayn hooyo meeshii ugu dambaysay waa sida aan hooyooyinkeena ka rabo gabdhaha ay hor fadhiya quruxda badan markay hooyo noqdaanna inay sidaa u dhaqmaan waxay dhashay gabar la yidhaahdo ummu iyaas binta cawf ummu iyaas binta cawf gabar baariyad ah oo duco qabta ah reerku waa reer ladan waxaa gabadha loo guurinayaa meliku kindah meel kinde la yidhaahda boqorkeedii waa nin taajir ah xaarif ibnu cumar baa la yidhaahdaa wuxuu ka soo doontay shaarica kama aanu guursanin waa boqoroo waddooyinku ka soo qabsan karaa laakiin guriga uu gabadha u wada guri barakaysan ah waa guriga ida dhahayay shaarica gabar laga qabtay yaan la gelinin ku barkoobi maayee wuu ku holcaayaaye hooyadii iyo aabbihii buu si sharafle uga doontay waa loo ogolaaday maadaama kuf uu u yahay hooyadii baa gabadhii hooyadii baa ninkii u dhistay gabadhii way u xaradhay dardaarankii ugu dambeeyey markay kor gabadhii uga qurxisay ayay imikana waa laxdadii ugu dambaysay oo ay gabadhu faaruqayso gurigeedii ayaa waxay ka qurxinaysaa gudaha ayay ka qurxinaysaa haddana ruux ayay u yeelaysaa way la dardaarmaysaa dardaarankeedii ugu dambeeyey markaasaa waxay leedahay hooyo waxaad ka tegaysaa gurigii aad taqaanay gurigii aad ku dhalatay gurigii aad ku soo barbaartay waxaad tegaysaa guri aadan aqoonin ehelkii aad taqaanaad ka tegaysaa dad aadan aqoonin baad u tegaysaa walaale iyo aabbi iyo waalid baad ka tegaysaa nin aadan aqoonin baad hooyo ah, hooyo u tegaysaa hadallo aada u qiimi badan markaasaa waxay leedahay hooyo kunii lahu amatan yakun laki cabda hooyo addoon u noqo addoon u noqo oo markuu saa kuu soo fiiriyaba waxaad garataa waxa uu doonayay laabta uu ku hayo ula bood markiiba markuu caayishuu ku dhaho hee heedhe oo bood markiiba adigoo xishmaynaaya yakun laki cabda adigana addoon buu kuu noqonayaa u bilow hooyo gabadheeday waxay ku waaninaysaa ilaa way jeceshahay way ku soo dhibootaye waxay ku waaninaysaa in ay ninka u bilowdo wanaagga ceebna ma aha hooyadu hadday gabadheeda ku waaniso in ay wanaagga bilowdo maxaa waca islaamkeen oo dhan baa wuxuu nagu waaninayaa in aan wanaagga u hormarno oo hooyo caaqilad ah ma aha rajciyo ma aha wax laga soo tegay ma aha reer baadinimo ma aha yacni yah waxaa maanta lagu tilmaamo ma aha ee waa horumar meeshii ugu dambeeyey caqli meeshii ugu dambeeyey weeyaan in hooyadu gabadheeda ku waaniso ninka inay addoon u noqoto isagana uu addoon u noqdo markaasaa waxay tidhi hooyo waxaan ku siinayaa toban waano ah oo kuu noqdo kayd iyo waano hooyo toban ayaan ku siinayaa in badan oo gabdhaheenna ah waa la siiyey wayna qaateen in badanna waxaa la siiyey eh, umaamat eh, casriya ayaa siisay hoaano wayna qaateen natiijadana waad garanaysaan idaylkiin waa dhacday markaasa waxay tiri hooyo tan hore iyo tan midda koowaad iyo midda labaad labalabay isu raacisay waanada maxaa wacay faraskiibaa u taagan gabadhii waa la sugayaa ma rabto in ay daahiso aroos lagama daaha lagumana daaho way u boobsiinaysaa markaasay tiri hooyo midda koowaad iyo midda labaad hooyo waxay tidhi kula dhaqan qaneeco kula dhaqan iyo raalli ahaansho iyo bixusni samci waaaca iyo hooyo in aad dhahdid haye haye haye oo aad ogolaatid wax walba hooyo labadaasay amarti hooyo haddii aad ku aragtid wax aan maaragtaay ku raalli noqon haduu guriga yaro gaajiya hooyo ku raalli ahaa dhaqankiisa siduu yahay hooyo yani qaneeco meelaha ha eegeegin markaad meelaha islaamaha kale ha eegeegin guryaha kale ha eegeegin hooyo intaan yare aad haysatid ee aad ku bilowday hooyo ku raalli noqo oo sidaa kula soco wax walba uu ku faro cala alra'si waalcayn dheh ayib tii labaad iyo ti waxay tihi tii saddexaad iyo tan afraad hooyo raadi bay tiri oo ilaali bay tiri halka ishiisa iyo sankiisu ay ku dhacayaan ishiisa halka ay ku dhacayaan hooyo ilaali allah hooyo waxaad kaloo ilaalisaa halka sankiisu qabanayo oo yaanay ku dhicin ishiisu yaanay kaaga dhicin hooyo wax xun yaanu sankiisu kaa urinin hooyo ilaa atyabi riix caraftii ugu dambaysay ugu carfooneed maahane waxay leedahay hooyo nadaafada ku dadaal ishiisa guriga markuu soo galo maasha allah sariirtiyo goglan gurigoo nadiifa ah, ilmihiio wada qurxoon dharka adi aa qabtid maasha allah meeshiio dhan wada dee nuur calaa nuur ah hooyo ha arko ku dadaaltaa iyada ah oo ishiisa u roonow yaanu wax xun qabanan ishiisa hooyo haye sankiina hooyo markuu soo galo <laughs> yaanu kaa carfinin hooyo toontii iyo basashii aad jeljelaysay barbaroonigii dharkii aad dhaqaysay oomadii karo maxaa balay waxaas hooyo jikadii yaanu kaa carfin ninka hooyo mar allaalo markuu imanayo waa taqaanaaye hooyo shan daqiiqo boobsiisa intaad shaawar qaadatid dhar qurux badan intaad u xiratid wax qurxoon oo maarata xuuralciina ku qaabil ninkaaga iriddu markaa furtid ishiisuna ha kugu faraxda sankiisana maasha allah miski ya aad iyo aad u udgoon hooyo bal fiir dardaaranka maasha allah way bislaysay ninkaas nin laga raayo waaye ma ka baxayo guriga wallaahi inaanu ka baxaynin gabadhaasna halkaasuu saarayaa maxaa waa iyadaa kasbatay tadxiir samaysa gabadha iyada waxay tiri hooyo xadiiskana waa ku ahaa markii la weydiiyey horta wuxuu yidhi idaa sallat ilmar'atu khamsaha waa xabiibkaa dhahay salawaatu wasalaamu caleyh ninka in la ateeco samcan wataacan wax walba oo weliba hoos looga dugo laba heli maaye <laughs> ya indhahaba laga gelaya faraha laga gelinaya indhuhu hadday baxsadaana ayaan leenahay wuxuu leeyahay xabiibku idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha waxasanat farjaha waataacat zawjaha dakhalat min ayi abwaabi اljannati shaa'at laa ilaaha ila allah ah. hadday tukato gabadhu shanteeda bisheedu ay soonto oo ay farjigeediina ay ma aragtaay isaga maahane wax kale ay ka ilaaliso oo ay ilaaliso xubinkaa taranka ah ninkeedii ay ateecdo waxay ka gelaysaa sideedda albaab ee jannada kay doonto xor weeyaan waa ahlu janna laa ilaaha ila allah jannadii deeyah maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar maxaa isugu darsamay gurigeedii oo ay ilaaliso ubadkeedii oo ay ilaaliso iyo waxaa isugu darsamay jannadii rabbigeed oo ay ku guulaysato ayaan ka fiican iyo nasiib ka wanaagsan miyaad aragteen waayahay eh, ta kale waxaa la weydiiyey xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haweenka la qabaa tee u khayr badan tee u wanaagsan wuxuu yidhi khayru nisaa khayru nisaa alatii tasuruhu idaa nadar wa tutiicuhu idaa amar ysalaam ilaahu gabdhaheenna sidaa nooga yeel yaa rab yaa rab waa gabadha haddaad fiirisid ku farxadgelisa ku farxadgelisa haddaad amartidna ku ateecda laa ilaaha ila allah waa jannat dunya walaaakhira waatiinaa u malaynaa ideelkiin ayib walaalayaal cabdullahi bni cabaas aayaddan wuxuu ku fasiray markii uu ilaahay yihi faaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah ayaa wuxuu yidhi yani gabdhaha waa wanaagsan fasaalixaatu gabdhaha waa wanaagsan waa kuwe waa kuwa qaanitaadka ah saalixaat haddaad qur-aan ku waa maxay waa qaanitaad cabdulaahi bni cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay waa kuwa ateeca raggooda haweenka wanaagsan ama gabadha wanaagsan waa gabadha ninkeeda ateecda abcan waxaa la yidhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wax lagu ateecaya waa macruufe la soco wax walba miyaan ku ateecaya ma aha wax walba ku ateeci maysid laakiin wax walbo wanaagsan baad ku ateecaysaa wax macsi hadduu ku furo laakiin allah la ateecaya isaga allah ka weyn laakiin isagaba ku fari maayo laakiin gabadhu in ay daa'iman ku dadaasho alsamc waataaca waa waxa umaama gabadheeda uma iyaas ay kula dardaarmayso wakhtigiiba ay daba cararayaan tan shanaad iyo tan lixaad waxaad raadisaa oo aad ilaalisaa bay leedahay liwaqti acaamihi wاlhuduء canhu cinda manaamihi waktigu wax cunaya waa inaad ka taxadartaa shaquu ku maqan yahay wuu soo shaqaynayaa banaankuu jiraa waa taqaanaa waktiga ama shaquu aadaya qadada iyo quraacda iyo cashada waa taqaanaa waktiga u baahan yahay waa inaad ka taxadartaa miiska ay saarnaadaan markuu soo diyaar garoobo miiska <laughs> waa in qadadii ama quraacdii ama cashadii waktigu u baahan yahay hooya ilaali bay tiri saddexdaa wajbo waa inaad aad uga taxadartaa teeda kale isagoo daalan buu ku imanayaa maxaa waay banaankiibuu idinka oo dhan idinkaga soo shaqaynayaaye waa in aad hooyo ilaalisaa huduu markuu raaxada u baahan yahay oo uu rabo inuu nasto hooyo ilmaha qol kaga xare ama banaanka ka gee hooyo ilaali labadaa ilaali fiiri gabadhu ninka waxay ka dhigtay boqor ayay ka dhigtay isagana muxuu ka dhigayaa yah wallaahi wax abaalguda raga ugu fiican waa idin sheegayaa ragga waa inaad dhoobdhoobtaan oo aad sasabataan oo aad ma aragtaay u roonaataan way idin roonaanayaan sida aad samaysaan si ka fiican ayay idin samaynayaan maxaa wacay rag walba anaa iska cabiraaya waxay tiri tan sideetan tan toddobaad iyo tan sideedaad waa inaa ilaalisaa gurigiisa maalkiisa oo aad la socotaa nafsadiisa ehelkiisa iyo ciyaalkiisa waa inaad aad u ilaalisaa tan sagaalaad iyo tobanaad waxay tiri amarkiisana ha ha caasiyin oo ha ka hor imaan sirtiisana sirtiisana waxay tiri ha fidinin wixii dhexdiina dhaca guriga waxa yaalla wixii yare ilaahay maaragtaa dee ee asraar guryaho dhan waa wada asraar iyo sire ha fidinin bay tiri ha fidinin maxaa wacay wax ka xun ma leh ninka wixii saaki guriga uu ka sameeyey markuu bannaanka ka soo maqlo khalaas gurigaasiitu waa baaba'ay hooyo ilaaliya waxay taqaanaa waa hooyo guri bay ugu yaraan soddon sano soo haysay wixii oo dhan bay taqaanaa waa khabiirad waxay og tahay waxa guriga uu ku waarayo uu ku raagayo iyo waxa guriga burburinayay og tahay dardaarankaasa tobankaas halkaasay ku dhammaadeen ma tobankii unbay ku daysay maya ee suubisna waa ugu dartay waa hooyo wanaagsan gabadheeday ka sabri laadahay waxay tidhi markaa dabadeed waa tobankii ogow waxaad ku dartaa ittaqii maca daalika tobankaa kadib waxaad ka cabsataa oo aad iska ilaalisaa alfaraxa in kaana tarixa inaad qososhid oo aad faraxdid oo aad dhildhiishid marka uu murugaysan yahay khali baalak khali baalak iska ilaali inaad qososhid ninkoo murugaysan oo ama dadkiisii dhinteen ama wax ka halaabeen ama shaqa laga soo cayriyey ama rag issoo khilaafeen oo wadnuhu karkarayo xanaaqayo garab u baahan dee sidii rasuul salawatu waslam aleyh markii lagu soo dejiyey iqra oo jibriil uu ruuxay iqra iqra oo la gelgelay isagoo naxsan oo nafsadiisa u baqay intuu soo orday isduuduubay hadday khadiijo qosol la dhici lahayd ka waran ya reerka waa kala tegi lahaa laakiin waa dejisa waa dejisa waa dejisay iska ilaali bay tiri hooyo marka uu murugaysan yahay inaad hortiisa ku faraxdid wاlاkti'aaba cindahu in kaana farixa hadduu ninkaaga faraxsan yahay isagoo qoslaya oo maasha allah hadduu kuu soo galo adigoo murugaysan inuu kuu yimaado hooyo la qaybsay leedahay fiiri gabadhay waxay baraysaa waxa la yidhaahda iithaar inay u doortoon ninka waxa wanaagsan mawduuceena horta intaasuu inoogu ekaanayaa waa ligu soo noqnoqonayaa aad baan u jeclaa intaa in ka badan inaan idinla hadlo inaan idin hortaagnaado taagnaado hor istaaggiina laga dhergi maayo ilaahay kama dhigo hor istaaggan kii ugu dambeeyey waynu isu soo noqonaynaa daa'iman aad baan idin jeclahay ilaahay dartii baan idin jeclahay waxaan rabaa khayrka maanta aada uga imaadeen adduunyada aada meelo badan isaga imaadeen waa dardaarankayga ugu dambeeyey inaydan joojinin khayrku waa loo ordaa khayrku waa loo dhaqtamaa nafsadaa loo huraa maalkaa loo huraa hantidaa loo huraa xooggaa loo huraa sida aad isugu kaalmaysateen khayrka ee aad qaacadaa u buuxiseen ee aad soo wada xaadirteen idaylkiin dhego wax maqla iyo laab wax waxweeleeya aa u tihiin in aad ku waartaan aydan ka caajisin aada iska ilaalisaan dadka dhufayska idinkugu jira ibliiska hawada nafsadda shaydaanka aad iska ilaalisaan jihaad aada maanta kusoo guulaysateen ee reerihiinii ehelkiinii ilmihiinii meelihii qurxoonaa guryihii daafia ahaa ee kululaa oo aad ka soo dhexbaxdeen ilaahay dartii barafka usoo dhex dhexmarteen labaiyo toban saacay in ka badan qaarna ay usoo mareen ma aragtaaye dee siddeed iyo toban saacay usoo socdeen oo aad juhdiga usoo samayseen dadaalka aad soo samayseen inaad kusii wadaan ilahay idinkama khasaariyo in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin maanta waad ku guulaysateen ibliiskan waad kaga guulaysateen guushaa inaad ku socotaan ibliis raalli kama aha intaanoo dadaa inay maanta halkaan isugu yimaadaan ay isugu yimaadaan liiclaa'i kalimat illaah wallahi inaanu raalli ka ahayn nafsadu raalli ka ahayn ee adduunyadu raalli ka ahayn hawadu raalli ka ahayn laakiin waad ka guulaysateen sidaa uga guulaysta ilaahay idaylkeen hayna wada guuleeyo waddankeenni allah noo badbaadiyo wadankeeni allah noo badbaadiyo wadankeeni dad baa khayaano la maagan dad baa dhib la maagan dad baa xumaan la maagan iyaga allah ku celiyo berisamaadka allah nagu soo celiyo waddankeenaynu ku asturnayn halkaasaa ina deeqaysay ina anfacaysay sharaf ku lahayn wax walba oo wanaagsan aynu ku samaysanayna ilaahay inagu xiraayey wadankeeni allah noo badbaadiyo berisamaadka allah inagu soo celiyo gabdhaheenna idaylkood wallaahi halkaasay ku sharaf lahaayeen halkaasay idaylkood inta guurka ka dahday hadday joogi lahaayeen wadankeeni maanta waa guursan lahaayeen ubad ka hallaabay hadday joogi lahaayeen wadankeeni maanta culimay ahaan lahaayeen inta xiran halkaa wax kuma xirnaadeen inta daroogada baratay halkaa waxa weeyaan waa salaaday tukan lahaayeen inta caasiga ah baari bay halkaa ku ahaan lahaayeen wadankaa inanfacaye waddankiina allah inagu celiyo inagoo barakaysan gacmaha ishaysanna hal ummad ah ul iyo diirkeed janat lfirdows xabiibka maciisa allah isugu kaageeyo hada wma kana min tawfiiqin famin allaahi waxdah wamaa kaana min khata'in aw sahwin aw nisyaanin فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم بحوره ما يعوم من يلوم لكسير غيرت حاله سبوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم آه يا دنيا العجايب ذي حلاها ما يدوم اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال سالت العبرات في كنين الهم جال ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال في جنان الخلد يسرح مع رقيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال